bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyn halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn wmursaha ina rabbii lagafuuru raxiim allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay uu kaga warramay aayaadkan ilaahay inuu amray nebiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii uu markaa badbaadadeeda damcay ee khalqiga ahaa oo ay ka mid yihiin kuwa iyagu markaa rumaysnaa nebiyullaahi nuux doonnidii uu sameeyey inay koraan oo ay ka koraan duufaanka ilaahay uu ka buuxin doono arlada faqaala wuxuu yidhi alle subxaanahu wa tacaala oo isagoo amraya nebiyullaahi nuux wuxuu ku yidhi irkabuu kora fiihaa doonnidan kora bismi illaah ay xaala kownikum qaa'iliin xaal aad leedihiin bismi illaah alla magiciisa ayaanu ku bira ku koraynaa idinka oo leh wa qaala wuxuu yidhi irkabuu kora fiihaa doonidan kora bismi illaah alle magiciisa ku kora amba waxaad tidhaahdaa wa qaala wuxuu yidhi alle irkabuu kora fiihaa doonidan kora bismi illaah alle idinka oo magacaabaayo oo magiciisa alle ku magacaabaya aw qaa'iliina xaal aad leedihiin bismi illaah alle magiciisa idinkoo ku dhawaaqaaya majreehaa marka aad joojinaysaan marka aada socodsiinaysaan ayaan odhan lahaa iyo wamursaahaa xilliga aada joojinaysaan amba bismi waa khabarkii oo muqadama bismi illaah alla magiciisa ayuu yahay majreehaa ay ijraa'uhaa socodsiinteedu iyo wamursaahaa soo joojinteeduba bismi illaah ayuunbuu yahay oo magaca alle ayay ku dhaqaaqaysaa kuna joogsanaysaa amba xaal aad leedihiin kora bismi illaah amba bismi illaahi ku kora ilaahay magiciisa ku kora majreeha xilliga la joojinaayo ee ay la joojinayo iyo ma la socodsiinayo iyo wa mursaaha xilliga la taagayo amba la joojinayaba ina rabbii rabbigay lakafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allaha naxariista badan leh sidaa daraaddeed bay u tahay mustaxab in ilaahay subxaanahu watacaala asmaadiisa lagu bilaabo meelaha dee uu ku soo arooray in magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu bilaabo arrimahaba wa hiya tajri jumladani waxay ku cadfan tahay jumlad ah, maaragtay la qadarayo waxaa laga fahmayaa irkabu amarkaasaa jumladaa xadfan laga fahmayaayo waxaad odhanaysaa farakibuu way koreen fiihaa doonidii bay koreen farakibuu fiihaa doonidii ayay koreen walxaal hiya doonidu tajrii ay qulqulayso bihim ayaga ay kula qulqulayso amba ay kula socoto fii mawj mawjado walxaal bay koreen hiya doonidu farakibuuha farakibuu fiiha walxaal bay koreen hiya doonidu tajrii ay soconayso bihim ayaga ay kula soconayso fii mawj mawjado waa jamc waa jamcu lmawjah markaa taada haddii la xadfo ayay jamc tahay fii mawj hirar amba mawjado ayay kula soconaysa waa hirarkan bad ay kiciyaan oo kale fii mawj mawjado amba hirar bay kula soconaysay hirarkaasoo kaljibaali buuraha oo kale ah amba mawjadahaasoo kaljibaal buuraha oo kale ah wanaadaa wuxuu u yeedhay nuux nabiyullaahi nuux wuxuu u yeedhay ibnahu inankiisiibuu u yeedhay ibnah inankiisiibuu u yeedhay inankiisii buu u yeedhay aan doonida korin wa kaana waxaanu ahaa inankaasi fii macsil meel fog kii ku sugan buu ahaa fii maczilin meel fog kii ku sugan buu ahaa can abiihi aabbihii ka fogaaya ka durugsanaa waxaanu yidhi markaa nebiyullaahi nuux yaa bunaya inankaygow irkab kor macana war annagana soo raac irkab kor doonidan fuul macana na soo raac walaa takun ha noqonin maca alkaafiriina kuwa kufriyey mid ka mida ah ha noqon walaa takun ha noqon maca alkaafiriin kuwa kaafiriinta ah kii la jira amba la jooga ha noqonin buu ku yidhi waxaad moodaa xaaladda nebiyullaahi nuux inankiisu wuxuu yahay inay ka qarsoon tahay walacalahu inuu nifaaq amba gaalnimo uu hoosta ku hayay nebiguna aanu xaaladdan ogeyn bay u eg tahay qaala markaa wuxuu yidhi yarkii sa'aawii waxaan kori doonaa ilaa jabal buur baan kori doonaa sa'aawii waxaan kori doonaa ilaa jabal buur baan fuuli doonaa buurtaasoo yacsimunii iga ilaalin doona min almaa biyaha jabalkaasoo yacsimunii iga ilaalin doona min almaa biyaha iga ilaalin doona qaala markaa nuux wuxuu yidhi laa caasima mid ilaaliyaa ma ahaanin alyawma maanta min amri illaahi ilaahay amarkiisan mid wax ka ilaaliyaa oo maanta jirayaa ma ahaan markaa min amri illaah waa duufaankan iyo halaagani siduu u xooga badan yahay baa ilaahay ku tilmaamay inuu amar allahu yahay qaala tacaala qaala wuxuu yidhi nuux laa caasima mid ilaaliya oo wax ka ilaaliya alyawma maanta ma ahaanin min amri illaahi ilaahay amarkiisa mid wax ka ilaalinaya ma ahan ee markaa waxaynu iskaga laqbaynay sidii ismi faacil inuu yahayoo markaa haddaynu sidaa ku wadno ilaadani istitnahaasi munqadic buu noqonayaayo waxaad tidhaahdaa ilaa laakine ilaa laakin ha yeeshee man qofka raxima uu u naxariisto alle man qofka raximahullaahu alle qofkuu u naxariisto kaasi wuxuu noqon doonaa macsuum mid la ilaaliyey buu noqon doonaa qowl labaad baa wuxuu leeyahay caasimkani faacilkani bimacnaa mafcuulba weeye oo macsuum buu noqonayaayo sida qofka loo yidhaahdo daacim waa mid la quudiyey kaasin amba la ara tiray oo qur aanka rawaaba ku soo arooray oo min maain daafiq ay madfuuqin marka wuxuu noqonayaa allah wuxuu qaala wuxuu laa caasima ay laa macsuuma ayaad odhanaysaa laa macsuuma mid laga ilaalini ma ahaanin laa caasima ay laa macsuuma mid laga ilaalin doonaa ma ahaan alyawma maanta min amri illah amarkan ilaahay cid laga ilaalinayaa maanta ma ahaanin ilaa man raxim ay ilaa man mid mooyaane raxima allaahu ay raximahu allaahu alla u naxariistay qofku alla u naxariistay unbaa maanta laga ilaalinaya marka caasimku bimacnaa macsuum buu noqonayaa markuu intaa ay isweydaarsadeen ayaa waxaa kala maaragtay kala dhex gelaya oo dhexdooda maaragtay buuxinaya hirkan waxaala waxaa kala teeday amba kala dhex galay baynahumaa ay bayna nuuxin wabnih nuux iyo inankiisii waxaa kala dhex galay almawj mawjado xataa mawjad keliya lama odhan almawj mawjado hirar baa kala dhex maray waxaala waxaa kala teeday amba kala dhex galay baynahumaa ay bayna nuuxin wabnihi nuux iyo inankiisii waxaa kala teeday amba kala dhex galay almawj mawjado fa kaana wuxuu ahaaday yarkii min almugraqiin kuwa la hafiyey ee la qarqiyey mid ka mid ah min almuqraqiin kuwa la qarqiyey ee la hafiyey mid ka mid ah waxba uma tarin aabbanimadii waabihii nebiga ahaa waayo waxay ku kala tegeen caqiidada ayay ku kala socdeen ilaahay markaa wuxuu amray markii uu halaagayay duulkan in samadu ay butaacdo arladuna ay biyo soo dayso innaga aragnay oo labada biyoyoobaa ku kulmayay qadar ilaahay u jaray subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay joojinayaa biyihii wa qiila waxaa la yidhi allah baa amraya ma og tahay wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu arla yahay waa dhulow iblacii liq deji maa aki biyahaaga liq waa biyahay soo tuftay baa la yidhi dib u cesho wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu arla yahay iblacii liq amba deji aki biyahaaga liq wa yaa samaa'u samoy adna aqlicii jooji iyadoo dee ma liqi karayso oo biyo dhulka yimaadeen markaa biyo dambe inay keento iyada waa inay joojiso wayaa samaa samoy adna aqlicii jooji macnaa biyahaaga jooji oo mid qaadiso iqlaac waa joojin weeye amsiki jooji weeye haye maxaa dhacay markaa wakiida waa la yareeyey waa la nisqaamiyey weye wakiida waa la yareeyey almaa biyihii baa la yareeyey arladii baa ilaahay haddana baraxaya si loogu noolaado waqudiya waa la dhameeyey almru arrinkiina waa la dhameeyey ay furiqa min ahli اlardi qaatibah waqudiya waa la dhameeyey alamru arrinkiina waa la dhameeyey wax alla wixii gaal adduunyada joogay maalintaa waa uma beryin min ahli اlardi qaadiba miman kafara biاllahi lam yabqa minhum dayaar habaarkii nebiyullaahi nuux baa ku dhacay marka wallaahu aclam ibliis mooyaane inaanay cid kaleba ku hadhinba meeshaba gam way baabi'een arrintiiba waa la dhaweeyey wastawat waxay ku ekaatay amba ay ku sugnaatay oo ay kortay doonnidii wastawat ay safiina doonnidii waxay ku ekaatay oo ay kortay cala aljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo cala bay kortay marka aljuudiyu haddaba maxay tahay culimada qaar waxay leeyihin waa buur ku taala biljasiirati alcarab jasiirad bay ku markaa jasiirad bay ku taalla baan ujeedaa doonidii nebi nuux baa ku xidhatay ma arkaysa qaar waxay leeyihin ardulciraaq bay ku taallaayo mandiqadan muusil la yidhaahdo ayay ku dhowdahay qaar waa jabalu duur bay yidhaahdeen adigu waxay doonaysaa ha iska noqota ee waxay leeyihiin waa buur ku taallay dhulkan ciraaq bay ahayd muddona way sii jirtay xataa mufasiriinta qaarkood mu'arikhiintu waxay leeyihiin ilaahay doonidaasi wuxuu kaga tegay buurta dusheeda calaljuuliyi buurtan iyadoo ilaahay ula jeeday cibra wa aaya xataa ra'aahaa awaa'ilu haadihi اlumma xataa ummaddan awalkeedii baa arkay bay leeyihin wa kam min dooni burburtay oon raad dambe ay leedahay la arag wa kam min safiinatin qad kaanat bacdaha fahalakat wa saarat ramaadaa ilaahay baa ula jeeday bay leeyiin cibra walcilmu cinda allah wastawat waxay kortay ama ay ku xidhatay ay ku ekaatay cala aljuudiyi buurta la yidhaah bay ku ekaatay wa qiila waxaa la yidhi bucdaa ay baciduu way halaagsameen amba ha halaagsamaan bucdaa halaagsamid waa masder ma og tahay bacida ayuu ficilku noqonayaa baciduu waayo wa qiila waxaa la yidhi baciduu ha halaagsamaan bucdaa halaagsamid ayaa sidaa lagu yidhi markaa lilqowm tacliili yaa lagu yidhi caynkaa lilqowmi qoomka daraaddood baa sidaa loo yidhi aldaalimiina daalimiinta ah wa qiila waxaa la yidhi baciduu ha halaagsamaan waa habaar ha halaagsamaan amba way halaagsameen amba waxaa la yidhi ha halaagsamaan bucdaa halaagsamid lilqawmi duulka ayaa sidaa loo yidhi dartood aaalimiin markaa nabiyullaahi nuux weli ma oga inankiisani inuu ahaa man sabaqa calayhi alqawlu inuu yahay ma ogsoona wanaadaa wuxuu bariyey ay dacaa bay ka dhigan tahay nuux nabiyullaahi nuux wuxuu bariyey rabbahu buu bariyey faqaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow ina inankaygii aad halaagtay min ahlii ehelkayga ayuu ka mid ahaa fa qaala wuxuu hi rabbi rabbigayow ina bnii inankaygu min ahlii ehelkaygii aad ii ballan badbaadintooda ayuu ka mid ahaa kow wa ina wacdaka adiga ballanqaadkaaguna alxaq xaq weeye ee ilaahayow maxaad u halaagtay wa anta adigu axkamu lxaakimiin axkamu lxaakimiin inta wa xukunta ka ugu xaakimsan baa tahaye ilaahayow inankaygii muxuu halaagan ku mutay sidaasoo kale ayaa macnuhu aada moodaa qaala tacaalaa rabbi waxa uu yidhi yaa nuuxu nuuxow innahu inankani laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaaga kama mid ahayn ehelkaaga asal la-aan aad dhashidba e dee bahalka yari wuu gaaloobay innahu isagu laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaaga kama mid ahaanin adiga iyo ilmahaa dhashay ayaa ku kala tegaya diintii waayo waxaanu ehelkiisa uga mid ahayn isbaba dhexli maayaan ma arkaysaa innahu markaa damiirkan ayaynu laba macnoba u celin innahu inankani camalun ay duu camalin marka masderkii baaba isaga laga cabiray inahu inankani camalun ay duu camalin camal mid u saaxiiba buu ahaa duu camalin camal mid u saaxiiba buu ahaa camalkaasiyo hayru saalix mid wanaagsan kayrkii ah camal wanaagsan mid same camal aan wanaagsanayn ayuu samayn jiray tafsiir kale wuxuu odhanayaa inahu su-aashaadani ainahu su-aashaadan aadi weydiisay e, maaragtay nuuxow camalun waa camal camalkaasoo hayru saalix mid wanaagsan kayrkii ah waa su-aashaadaniba siaad uga hadashaaba mid gaalaba ee falaa tas'alni ha iweydiin falaa tas'alni ha iweydiinin maa waxay weydiinin laysa laka adiga aanu kuugu sugnaanin laysa laka adiga aanu kuugu sugnaanin bihi maagaba cilmun cilmi waxaanu kuugu sugnaanin haba i weydiinin waxaanad garanaynin innii anigu aciduka waxaan kaa waaninayaa an takuuna inaad ahaato aad noqoto min aljaahiliin kuwa jaahiliinta ah mid ka mida inaad noqoto ayaan kaa waaninayaa ha noqonin maaragtay mid ilaahay weydiiya waxaanu garanaynin ma arkaysaa taas ayaan kaa waaninaya amba kaa wacdinayaa baa la yidhi subxaana qaala markaa wuxuu yidhi nebiyullaahi nuux rabbi rabbigayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay an as'alaka inaan ku weydiiyo an as'alaka min an as'alaka inaan ku weydiiyo ayaan kaa magan galay maa inaan wax ku weydiiyo laysa cilmun cilmi aanu iigu sugnaanin lii aniga bihi isaga maa mid baan kaa an as'alaka inaan ku su'aalo ayaan kaa magan galay maa wax inaan ku su'aalo oon ku weydiisto laysa lii aniga aanu iiguba sugnaanin bihi maaga cilmun cilmi aanu iigu sugnaanin wa ilaa takfir waa intii iyo laadii naafiyada iyo intii shardiyada ahayd weeye istisnaagii maaha kani wain laa takfir ay wain laa takfir haddaanad ii dhaafin wain laa takfir lii haddaanad ii dembi dhaafin watarxamnii haddaanad ii naxariisan akun waxaan noqon min alkhaasiriina kuwa khasaaroobay mid ka mid ah ayaan noqon doonaa rabbiyow rabbiyow hay khasaaraynin ayuu yidhi qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa nuuxu nuuxow waxaad moodaa doonidii ku dhex jiray markuu sidan u baryotamayey ihbib deg doonida ka dhaadhac ihbib deg daadeg bisalaam badbaado ku daadeg bisalaamin ay bisalaamatin ayaad odhanaysaa badbaado ku daadeg salaam badbaadadaasoo mina annaga xagga iyaga ka ahaatay nabadgelyo ku dhaadhac wa barakaatin barakaadku la daadeg barakaadkaasuu calayka korkaaga ahaaday wa calaa umam ummadana korkooda ahaaday barakaadkaa la daadeg waa barakaat barakana la dhaadhac calayka korkaaga ahaatay wa calaa umam ummadana korkooda ah ummadahaasoo miman ah macaka adiga kula socdo kuwa heliya doonidan wa umamun ummadana waa qaar dambuu alla abuuri doonee wa umamun ummadana sanumaticuhum waanu u raaxayn doonaa jumladaa khabarka rid wa umamun ummadana sanumaticuhum waanu u raaxayn doonaa humma dabadeed yamasu waxa taaban doona yamasu waxa taaban doona hum ummadahaasi minaa xagga yaga waxaa ka taaban doona cadaab cadaab baa ka taaban doona cadaabkaasoo aliim ay mu'lim wa xanuujiya tilka taasi taa la soo sheegay min ambaai alghayb haybka wararkiisa ayay ka mid yihiin min tilka qisadani waa khabar mubtada ka dhig tilka qisadaasi min ambaai alghayb qaybka waxyaabaha maqan wararkiisa ayay ka mid yihiin nuuxii waanu waxyoonaynaa amba nuuxii xaal aanu waxyoonaynay ka mid yihiin wararkaasi haa qisadani ilayka adiga aanu ku waxyoonayno maa kunta maad ahayn nebi muxammedow taclamu kii yaqaana ee ogsoon haa qisadan anta adigu maad aqoonin walaa qawmuka qoladaaduna may aqoonin min qabli haadaa qur'aankan hortii min qabli haadaa kan hortii min qabli haadaa ay min qabli haada alqur'aan qur'aankan hortii maydaan aqoonin ee qur-aanku unbuu alla kuugu sheegay min jihati lwaxyina wuu ku yimi uun kamuu iman inaad kutub kale akhrisatay ina alcaaqiba cidhibta dambana fabir sabir fasbir sabir ilaahay markaa waa tasliya sababta qisada nabiyullaahi nuux nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugu sheegay waxaa ka mid a ah lilictibaari in lagu cibro qaato iyo tasliya sabirsiin fasbir sabir ina alcaaqiba cidhibta dambe oo cidhibta uun lilmuttaqiin kuwa muttaqiinta abaa ah iska leh ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala inana waa la geliyey mubtadana waa jumlada waana la macrifeeyey ma ogtahay alcaaqibata baa la yidhi ma og lilmuttaqiin kuwaas unbaa iska leh cidhibta dambe weeye wa ilaa caad wa arsalnaa qadar wallaahi laqad arsalnaa waxaanu u diray ilaa caada reer caad waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray wuxuu kula walaala ahaa fi nasabi laa fi diin maaha xagga diinta huudaa ah cadfulbayaan baad ka dhigaysaa huudaa ah huud ahaa ayaanu u diray qaala wuxuu yidhi markaa walaalkani markaanu u diray yaa qawmi qowmkayow tolkayow bay ka dhigan tahay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda maa lakum idiinma ahaanine amba idiinmaba sugnaanine min ilaah ay ilaahun ilaah idiinma sugnaanine mid la caabudo ay cibaadadiisa xaq tahay ilaahaasoo hayruhu maxalka ayaynu ka sifaynaynaa hayruhu alla hayrkii ah hayrihi haddii la akriyana waa xagga lafdiga min ilaahin hayrihi ilaahaasoo hayrih aba hayruh alla hayrkii ah in antum ay maa antum idinku ma tihidin markaad alla kayrkii caabudaysaan ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooyaane wax kale yaa qowmi qowmkayow laa as'alukum anigu idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi lwaxyi waxyigan gaadhsiintiisa ajraa mushqaayad iyo ajuuro idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya aniga ajarkaygu ma ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa mooyaane fadaranii i abuuray afalaa tacqiluun caqli miyaydaan lahayn masala inta badan halkaa lagaga hadlaayo oo ah ma bannaan tahay qur'aanka in laga qaato tacliimtiisa iyo akhriskiisa ujura wax la yidhaahdo aqwaal bay culimmadu ku leeyihiin waana isku khilaafsan yihiin maalikiyada iyo shaaficiyada iyo waxay leeyihiin maaragtay ha la siiyo marka adigu marka la eego xaqiiqada marka aan macallinku aanu haynin cid kafaalo qaata dee waxay noqonaysaa inuu noolaado wayaa qowmi qoomkayow istakfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista istakfiruu rabbakum rabbigiin dembi dhaaf weydiista huma tuubuu u noqda ilayhi ila allah alla xaggiisa u noqda markaa istikfaar iyo la timaadaan toobad keenid yursil waa jawaabtii amarka yursil wuu diriye assamaa'a samada ayuu alle ku soo diri calaykum korkiinna ayuu alle usoo diri samada midraara xaalay tahay tii dararsan midraar waa siiqatu mubaalaqa la yidhahdaa midraara xaal ay tahay tii dararsan amba xaal ay tahay tii israacraacsan mutataabica oo markay daado tu kala ka da saasoo kale way u daaysaa wey wayasidkum wuxuu idiin siyaadin quwa awood buu alla idiin siyaadin xoog ilaa quwatikum ay madmuuma taasoo ku biiraysa amba loo geynayo ilaa quwatikum awooddiinnii aada lahaydeen walaa tatawallow ha jeedsaninaba alla yidhi subxaanahu wa tacaala mujrimiin idinkoo xalaatin kuwa dembi samaynaaya allah wuxu uhi subxaana wa tacaala qaaluu waxay idhaahdeen yaa huudu huudow maa ji'tanaa noolamaad imanin bibayina daliil cad <laughs> waa nebi ilaahay bay horda bibayina daliil cad lama imanin bay yidhaahdeen kow wamaa naxnu anana ma nihin bitaariki aalihatina way isu idaafaysan yihin wamaa naxnu anana ma nihin bitaarikii aalihatina ilaahyadayada kuwii kaga tegaya can qawlika hadalkaagana aada leedahay rabbi qura aada leedihiin can qawlik fii maxay waad xaalaynaysaa ma ogtahay ay saabiriina xaalaanu nahay kuwii ka dhaqaaqaya can qawlik wamaa naxnu anana maanaan ahaanin bitaarikii aalihatina ilaahyadayada kuwii kaga tegaya can qawlika hadalkaagana aadna leedahay uun kaga dhaqaaqi mayno wamaa naxnu anana manihin laka adiga bimuminiina kuwa kuu rumaynaya waxaanaad la timi wamaa naxnu laka anana maanaan ahanin bimuminiin ay bimusadiqiina laka bima ji'ta waxaanaad la timina kuu rumayn mayno in naquulu ku odhan mayno wax kale in naquulu ay maa naquulu ku odhan mayno ila ctiraaka ha kugu dhuftaan bacdu aalihatinaa yada qaarkood kuwa tufta iyo karaamada leh wax kale in naquul ay maa naquulu ku odhan mayno ila actiraaka ha kugu dhuftaan oo ha ku gaadhsiiyaan mooyaane wax kale bacdu aalihatina ilaahyadayada qaarkood bisuu in naquulu ay maa naquulu kuma odhanayno ilaa actiraaka ha kugu dhuftaan weeye ha kugu dhuftaan oo ha ku haleesiiyaan ila ctaraaka bacdu aalihatina ilaahyadayada qaarkood bisuu xumaan ha kugu taabtaan un baanu ku leenaha ha ku waaraan haye soo afka kamaadaysa weynin kamaadaysan la-id ha kuwaalaan baanu leenayba ilaahyadayada qaarkood haye ninkan ma caqiidaysumiyaay liidataa maaha caqiida waahiya caqiido taag daran maaha oo iska giririfla ah hadday ka dhaalo tahay caqiidadaadu ka dhaala ma taqaano hadday liidatoy waahi tahay waxaad wallaahi lagu qaaday qaala wuxuu yidhi markaa huud innii anigu ushhidu waxaan maragelinayaa ushhidu waxaan maragelinayaa saasad odhanaysaa allaha alle ayaan markhaati ka dhigaya ee washhadoo idina ka markhaati noqda washhadoo idina ka markhaati noqda annii ay biannii anigu bari inaan ka ahay beri mimaa ki inaan beri ka ahay tushrikuuna alle aada ugu shariig yeelaysaa min duuniha alla sokodi fakiiduunii aniga ishirqoola jamiica xaalatiin dhammaan idinka iyo ilaahyadiinuba uma dabadeed markaad ishurqoosaan laa tundiruun ha ii kaadinina inii anigu tawakaltu waxaan cuskaday cala allah alla ayaan cuskaday rabbii ah wa rabbikum ah maa min daaba wax dhaqaaqaa may ahaanin ilaa se hadduu yahay huwa alleh aakhidun kii haya weeye binaasiyatihaa fooddeeda foodda ayuu alla hayaa dhaqaaqi mayso ilaa se hadday aatay huwa laakhid kii haya weeye binaasiyatiha foodeeda ina rabbii rabbigay calaa siraad dariiq buu ku sugan yahay mustaqiim toosan ay calaa xaqin wa siraadin ha hiya alcaqiida waa caqiidada qofka muslimkaa looga baahan yahay ma ogtahy haddii se suufugu kuu gabaara gurdeeyo wallahi waan sxirana waan daandaansanay waan shakiyey maba taaban karo maxaa kuu geeyey ka ugu liitaa xabaan la taataabtay maxaa kuu geeyey buu ku odhanaya baaraka allahu fiikum yaan caqiidadu idinka jidcin hadday jidicdo guuldaro wey fain tawallow haddaad jeedsataan faqad ablagtukum waan idin gaadhsiiyey buu yidhi faqad ablagtukum waan idin gaadhsiiyey maakii baan idin gaadhsiiyey ursiltu layla diray bihi isaga kii la ii soo dhiibay maakii baan idin gaadhsiiyey ursiltu laysoo dhiibay bihi isaga ilaykum idinka laygu kii soo dhiibay baan idin gaadhsiiyey wayastakhlifu rabbi rabbigayna wuxuu idinku bedelan qawma buu idinku bedelan qoomkaasoo hayrakum ah walaa taduruuna kumana dhibi doontaan hu alle shay ah ina rabbii rabbigaygu calaa kulli shay shay walba xafiid allaha ilaaliyo wey subxaana wa tacaala taas qoladaasi caada reer caad weeye jaxaduu way diideen biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa ayay diideen wacasoow way caasiyeen rusulah alle rasuulladiisiina way caasiyeen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaar mid kibir badan dhammaantii amarkiisa ayay raaceen watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaar mid kibir badan dhammaantii dhe bal mid kibir badan xaggaasanu ka imaana mid kibir badan dhammaantii amarkiisa ayay raaceen caniidi oo canaad ah inaba canaad baynu idhahnaa canaad ah horiyo dibadiid e madax adag wey caniid waa bahal madax adag oo cayiw dhinacna baanu soconay wa utbicuu waxaa la raacsiiyey iyagii wa utbicuu waxaa la raacsiiyey fii haadihi tan dhexdeeda waa adduunyada ee fii haadihi tan dhexdeeda waxaa la raacsiiyey addunyaa ah lacna lacnad baa la raacsiiyey baa ilaahay leey adduunyada dhexdeeda lagu nacdalay wa yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana nacdal baa la raacsiinaya waayo hadduu qofku gaalnimo ku dhinto lacnadaa ku dhacday ayuunbuu haddana la kulmayaa ilaa maaragtay maaragtay ilaa u ku warabo cadaabka alaa hoy ina caadan reer caad kafaruu way ku kufriyeen rabbahum bay ku kufriyeen alaa hoy baciduu ha fogaadaan oo ha halaagsamaan bucdaa halaagsamid licaad reer caad baa sidaa loo yidhi licaada reer caad dartood baa sidaa loo yidhi ha halaagsamaan qawmi huudin ah iskaga bayaamay qawmi hood hood qoomkiisa ah alaama odhan wa ilaa hamuuda arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda reer hamuudna waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray saalixa ahaa <laughs> akhaahum iska ilaali bacd alculamaa way dhici kartaa salla inay u yidhaahdaan maaragtay walaalo ayay muslimiinta iyo noqon karaan gaaladuna min xayu albashariya bay ku odhan doonaan xagga badnimada la laa quwata baynaka wa bayna haulaa ya jamaca wa ilaa hamuuda akhaahum baanu u diray saalixa haye reer hebel walaalaa baanu ku leeyahay dal fulan dawla fulaniya mandiqa fulaniya waa walaaladeen maanta asbaxuu ikhwaan wa ilaa hamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qawmi qowmkayaw ucbuduu caabuda allaha caabuda maa lakum idinma ahaanin min ilaah ilaah idinma sugnaanin hayruhu alla kayrkii waryaahe ma waxaad moodaysaa dacwaddanu inay ka bilaabatay cidla iyadoo asnaamteeda leh oo balaayadeeda leh oo jinkeeda leh oo jaankeeda leh ayaa rasuulka ilaahay intu isdhex taaga uu leeyahay war waxan waxba idin tari maayaan waa inaad dadka sida aada ugu sheegto wey markii alle qayrkii ku xidhan yihiin ee waxaan waxba u taraynin ay ku wareega cadaysanayaan ma ogti waa inaad sheegtoood aad war meesha ha ku habsaan iskaga tag ilaahay waxa dhaamo u doono shirkiyaadkan ka tag oo ka soco huwa alle anshaakum waa adilatu tawxiidki iyo balaag markuu ka hadlay cibaadada rabbi inay caabudaan ayaa haddana wuxuu sheegayaa adilatu tawxiid tawxiidka daliilkiisi buu sheegaya huwa alle anshaakum wuxuu idinka abuuray min alardi arlada xaggeedu alla idinka abuuray wastacmarakum allana wuu idinku cimri siiyey fiihaa arlada dhexdeeda idinku cimri siiyo muddaa ku noolaydeen amba waxaad tidhaahdaa wastacmarakum alla wuu idinku camiray fiihaa oo qaar camira buu alla idinka dhigay lisayruura maaragtay markaa aw istacmarakum kuwa camira buu alla idinka yeelay fiiha arladii kuwa camira amba wastacmarakum fiiha alle ayaaba iyada idinku camiray amba wastacmarakum fiiha amba wuu idinku cimri siiyey oo niman cimri dhaadheer bay ahaay ee fastakfiruu dembi weydiista hu alle uma tuubuu u noqda ilayhi ila allahi u noqda ina rabbii rabbigaygu qariib allaha dhow weeye mujiib weliba baryadana aqbala waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan uu dhow yahay ba alla leeyi subxaana wa tacaala haye halkay ka bilaabeen markaa qaaluu waxay idhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada waxaad ku ahayd marjuwa mid la rajeeyo wareedhe sow tan kaa xumaatay waxaabaanu islahay ninka meeshaba maamulo ka dhiga eh allah xagga mansabkay ka soo gelayaan haddana ma ogta qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada marjuwa mid la rajeeyo ay narjuu fii caqdika qabla an taquula maa qulta atanhaana ma waxaad naga reebaysaa an istifaamtu inkaari weeye atanhaana ma waxaad naga reebaysaa an nacbuda ay min an nacbuda inaanu caabudno maa kii inaanu caabudno yacbudu ay caabudi jireen aabbaa'unaa aabbayaashayo wainanaa annagu lafii shakin shaki ayaanu kaga jiraa amba shaki baanu kaga sugannahay mimaa kii tadcuunaa aada noogu yeedhayso ilayhi xaggiisa waxaan aad noogu yeedhaysaba waanu ka shakisannahay shakigaasoo muriib shaki wax ku rida waa min araaba waana mutacadiya laasimba wuu noqdaa shakigaasoo muriib shaki wax kusii tuura ay muuqicun fi rayba waa shaki shaki wax ku rida shaki kale nagu sii reybaya amba muriib shakiba hor shakisanay bay yidhaahdeen wallahi waxba garan waxaanaad wadani yahow garan mayno qaala wuxu uhi yaa qawmi qowmkayo ara'aytum bal iiga waran in kuntu haddaan ahaado calaa bayina xujo korkeed oo min rabbii xagga rabbigay ka ahaatay oo aataanii uu i siiyey minhu allana xaggiisa iga siiyey raxma raxmaduu iga siiyey haddii aan kufriyaan leexdo faman kumaa yansurunii iiga hiilin doona min allah alle kumaa iiga hiilin doona in casaytu haddaan caasiyahu alleh war kumaa ii hiilinaaya famaa tasiiduunanii ii siyaadin maysaan ii kordhin maysaan hayra taksiir khasaarayn waxaan ahayn masderka hayra taksiir khasaarayn waxaan ahayn ii siyaadin maysaan haye faa'iido gaalimo miyaad ka haysaa hayra khasaara wayaa qawmi qoomkayo waa hashi haadihi tan tanna soo arki maysaan aad bay ugu dhowday haadihi tani naaqat ullaahi idaafadaa litashriif baa la yidhaahdaa shayga marka la taaban karo haddii alla loo tiiriyo waa idaafatu tashriif naaqat ullaahi inay aayad weyntay alla hashiisii weeye allah hashiisii weeye lakum xaal idinka ay idiin sugnaatay xaala kawnihaa aaya xaale haddana lakum tan aayatan bay sifa u noqon lahayd maadaama ay ka hor dhacday xaalay noqonaysaa oo mathalan haddii ay noqon lahayd aayatan lakum aayaddaasoo lakum laakiin maadaama ay dhacday sifada horeysa xaalay dhacdaa lakum xaal ay idinka idin sugnaatay aaya xaala kawnihaa aaya xaal ay tahay calaamad ilaahay lagu garto waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa alaaya luqada af carabiga waxay ku noqotaa astaan shay wax lagu garto kii shaacirkii horeba lahaa ma arkaysaa fayaa cajaba kayfa yucsa alilaahu am kayfa yajxaduhu aljaaxidu wa fii kulli shayin lahu aayatun tadullu calaa annahu waaxidu wa fii kulli shayin lahu aayatun shay kasta ilahay waxaa ugu jirta buu ku leeyahay aayad shay ku tusaya tadullu calaa annahu waaxidu marka allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala tani waa hal buu yidhi ee fadaruu ka taga haa hashaa daaya fadaruu ka taga haa hashaa ta'kul ha daaqde eh waa jawaabtii amarka ta'kul ha daaqde eh fii ardi illaah ilaahay arladiisa ha daaqde eh daaya walaa tamasu ha ku taabanina haa hashani bisuu dhibaato waxumaana ha ugeysanina oo haddaad ku taabataan jawaabta nahyiga balay oo haddaad dhibaato ugeysataan faya'khudakum uu idin qabto faya'khudakum uu idin qabto cadaab cadaab uu idin qabto cadaabkaasoo qariib dhow meel dhow buu kusoo jiraa ma og tahay ilaahay agtiisa waxba kuma foga maxaa dhacay marka facaqaruu way boqon dhabeen waa boqon jaridda caqrigu facaqaruu way boqon dhabeen haa hashi oo ummaddii dhammayd mahasha ayay wada gowracday laa halkan waxay daliil u tahay waxa la yidhaahdo xukmu raadi ka xukmi lcaasi ka xukmi alcaasi qofku markuu xumaanta samaynayo adiguna aada xumaantiisa raalli kaga tahay isaga ayuunbaad la xukun noqonaysaa xukmu raadi ka xukmi alcaasi qofkaa macaasida samaynaya markaad raalli ka tahay mafsuud ku tahay xumaantiisa isagunbaad la mid noqonaysaa idan kufru lkaafiriin <laughs> haddaad gaalada iyo xumaantooda iyo kufrigooda aada mafsuud ku tahay idan anta eesh balaayaa kugu jirta ma ogtahay balaayaa kugu jirta ma og tahay markaa qofka balaayadaasi ku jirtana fiihi maa fiihi waman lam yacrif maa fiihi fafiihi maa fiihi alla wuxuu leehay facaqaruha faqaala wuxuu yihi tamatacu raaxaysta baa layihi ma tamatacu raaxaysta fii daarikum guryihiinaa ku raaxaysta markay gowraceen faqaala wuxuu yihi tamatacuu raaxaysta fii daarikum ku raaxaysta halaaثata ayaam maalmo saddexa gudahood ku raaxaysta halaaثata ayaam maalmo saddexa ku raaxaysta waa laydin rogayaa baa layidhi saddexdaa maalmood iskaga noolaada digniin baa la siiyey maogti time bay haystaa bal xaggee u kacaya saddex maalmood dabadeed waa laydin baabiinayaa baa layidhi waa cadaab kalea ilaahay sii geli dalika kaasina saddex maalmood dabadii in laydin baabiinayana wacdun waa ballanqaad ballanqaadkaasoo hayru makduubin mid lagu been sheego kayrkii ah hayru makduubin fiihi qadar masalan qof baad la ballan u sheegtay u ballanqaaday markaa qofka ballanka jabiye kaadib buu noqonaya ka ballanka lagu jabiyeyna makduub baa la yidhahdaa ballanka la jabiyeyna makduubu fiihi baa la yidhahdaa makduub dalika kaasina wacdun waa ballanqaad hayru makduub mid la beeniyo mid wax lagu beeniyo keyrkiiba ah isagii baa sidii wax loo ballanqaaday waa ballanqaad aan been loo sheegaynin wey hayru makduub mid loo mid la beeniyo keyrkiiba ah mid ballanka lagaga baxo keyrkiiba ah falamaa jaa'a markuu yimi amrunaa markuu yimi waa halaagoodii ma ogta inkaar bay qabaan balaayaa ku habsanaysa ma ogta falamaa jaa'a markuu yimi amrunaa amarka yagu markuu yimi najaynaa waanu badbaadinay saalixa baanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey saalix macahu baanu badbaadinay biraxma baanu ku badbaadinay raxmad muminna annaga xagga iyaga ka ahaatay wa min khisyi yowmiidin maalintaa dulligeediina waanu ka badbaadinay wanajaynaa waxaanu ka badbaadinay min khisyi yowmiidin maalintaasi aanu kuwa halaagnay dulligeedii baanu ka badbaadinay ina rabbaka rabbigaagu huwa isagu alqawiyu allaha awoodda badan weeye halkana quwad buu ku isticmaalay alcasiiz waa allahan cidina ka adkaaneen hay quwo iyo cisay u baahnayd baabiintoodani markaa mid aan la beegsan karin baa baabiyey waakhada aladiina kuwiina waxaa qabtay waakhada waxaa qabatay amba qabtay aladiina kuwii dalamuu dulmiga falay asayxa qaylo akhadat lama odhan moogta asayxa qaylo ayaa qabsatay wey fasligaa jira fa asbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim guryahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaasimiina kuwii baktiyey mayd mayitiin jaasim oo markuu qofku u dhaco jilbaha iyo yaafka jaasimiina kuwii mayda bay noqdeen baa la baktiyey kaan lam yaqnow kaanahum ismigaa u qadar kaanahum waxaabaad moodaa lam yaqnow inaanay kuba nagaanin fiihaa qaryadoodii kaan lam yaqnow sidii oonay kuba nagaanin fiihaa qaryaday deganaayeen alaa hooy ina hamood reer hamuud kafaaro waxay ku kufriyeen rabbahum bay ku kufriyeen alaa hooy bacido ha fogaadaan bucdaa fogaansho sidaa waxaa lagu yidhi lithamuud ama reer hamuud dartood walaqad jaaat waxay rasuulladayadii waxay u yimaadeen ula yimaadeen ibraahiima ibraahim waxay ula yimaadeen bilbushraa bishaarayn bay ula yimaadeen ismaaciil iyo isxaaq iyo buu dhalayaa ma ogta ismaaciil baan ujeedaa iyo yacquub iyo isxaaq iyo buu dhalayaan idhaahdo walaqad jaa-at waxay ula timi rusulunaa rasuulladayadii malaa'ig wey ibraahiima waxay ula yimaadeen bilbushraa bishaarayn qaaluu waxay idhaahdeen salaama masderka u qadar ficilkiisa salaama ay salimnaa calayka waanu ku salaamnay salaama salaamid qaala wuxuu idhi markaa ibraahiimna salaamun salaami calaykum korkiina ha ahaato salaamun calaykum salaamu calaykum bay wadaadadu yidhahdaan ma ogti salaamu calaykum salaamu calaykum ishaada ya akhi ee maynaan garan qaala salaamun calaykum famaa labitha kama nagaanin famaa labitha kama nagaanin an jaa'a inuu la yimi bicijlin wayl xaniid la hogeeyey waa la moofeeyey xaniid waa maarag waa hilib xaniid ah inta dhagxaanta la markaasa markaasaana dabku taabanayn saas waa mashwiyan calaa rubat waa la hogeeyey famaa labisa kama nagaanin an jaa'a inuu la yimi ibraahim bicijlin inuu la yimi weyl xaniid la moofeeyey markiiba martidii salaamtuu salaamayba neefkii ugu ugu wanaagsanaa ee ugu qiimaha badnaa buu markiiba ula soo dhaqsaday bicijlin samiin weydna mu ahayn ma ogti markaasuu dhigay waa nebiyullaahi ibraahim neefkiisii gowrac wuu soo hogeeyey wuu ku rafaaday waa nebiyullaahi ibraahim waa khaliil raxmaan wa maca daalika war uma haya duulkani waxay yihiin haye aduguna habar fuuxisha aad leedahay qayb bay taqaana wallahi nana gamba garanayn caantayn laa tacrifu sant bal waa nebiyullahi ibraahim b xoolii buu gowracayaa iyagii buu la murmayaa ma arkaysaa falamaa markii cuntadii buu usoo dhaweeyey markiiba hor keenay falamaa ra'aa markuu arkay aydiyahum gacmahoodii markuu arkay oo laa tasilu aan gaadhaynin laa tasilu aan gaadhaynin gacmaha faacilka ahe falamaa ra'aa markuu arkay aydiyahum gacmahoodii markuu arkay laa tasilu inaanay gaadhaynin gacmihii ilayhi ila alcijli weylkuu soo hogeeyey moofeeyey inaanay gaadhaynin nakirahum wuu qoonsaday nakirahum wuu qoonsaday markaasuu shakiyey nakirahum wuu qoonsaday wa awjasa wuxuu dareemay axasa amba wa awjasa wuxuu qariyey minhum ayaga xaggooda wuxuu ka qariyay khiifa cabsi amba wa awjasa wuxuu dareemay axasa minhum ayaga xaggooda darta wuxuu ka dareemay minhum ayaga xaggooda khiifa cabsi ayuu dareemay markuu arkay nimankii un cuntadii cunaynin qaaluu waxay yidhaahdeen marka baliyaba yaa u sheegay allah laa takhaf ha baqan innaa annaga ursilnaa waxaana loo diray ilaa qawmi luud luud qoomkiisii baa naloo diraye ha baqan qola halkeena gabolkood maara gurigood baaya aya wa imra'atuhu haweenaydiisuna qaa'imatii taagan bay ahayd walxaal bay sidaa yidhaahdeen haddaad doonto dheh imra'atuhu ibraahim haweenaydiisuna qaa'imatii taagan ay ahayd dee wadaadda lafteeda odagay ag taagan tahay oo way shakisan tahay wax soo baxaya markay sidaa yidhaahdeen fadaxikat way qosashay dee reerkii oo dhan kurbadii baa ka ka kacday naxdintii fadaxikat way qosashay mufasiriinta qaar baa ku odhan kara fadaxikat way xayday ay faxaadat inaga tafsiirkii iska dhaafo fabasharna waxaanu ugu bishaaraynay haa iyadii biisxaaqa bishaarayntii baa tana isxaaqa baanu ugu bishaaraynay inay dhali doonto wa min waraa'i isxaaqa isxaaq dabadiina waxaanu ugu bishaaraynay yacquub yacquub baanu ugu bishaarayna waa israa'iil le maxaa ilaahay balaaya ka beeray yacquub markii dambe qaalat waxay tidhi markay islaantii maqashay waad dhalaysaayoo isxaaq iyo yacquub baa dabadi dhalan doona yaa waylataa waa hadalkii dumarka eh yaa waylataa alla hoogayga eh yaa waylat yaadani alifkan wuxuu ciwad ka yahay almutagin ma aragti yaa waylataa alla hoogaye eh. saasay ka dhigantay alla hoogayga eh aalidu miyaan dhali walxaal ana anigu cajuus aan habar ahay anigoo islaan ah wahaadaa kanina baclii odaygaygii uu yahay shaykhaa xaaluu yahay mid gaboobay miyaan dhalaya aniguna habar baan ahay ina haadaakani la shay waa arrin cajiib la yaab leh la shay waa shay bay tidhi cajiib la yaab leh qaaluu waxay idhahdeen atacjabiin atacjabiina iyaday la hadleen marka atacjabiina ma waxaad la yaaban tahay haweenay yahay min amri illaah ma ilaahay amarkiisaad la yaaban tahay ha la yaabin raxmatullaahi ilaahay raxmaddiisa iyo wa barakaatuhu ilaahay barakooyinkiisu calaykum korkiina ha ahaadaan ahla albayti ya ahla albayti qadar ahla albayti ya ahla albayti ahla albaytka waraxmat ilaahay raxmaddiisa iyo calaykum iyo wabarakaatuhu calaykum korkiina ahaadaan ahla albayti ya ahla albayt inahu alle xamiid allaha in la ammaano xaqula weeye majiid waa allaha la weyneeyo cadamo iyo deeq baa ilaaha iskala weyey subxaana watacaala falamaa dahaba markuu ka tegey can ibraahiima ibraahim xaggiisa markuu ka tegey arrawcu argagixi arrawcu argagixi markuu ka tegey ilan wuu baqaye oo wajaa'at ay u timi hu ibraahim oo wajaa'at ay u timi hu ibraahim albushraa bishaaraynta ay u timi yujaadiluna ay akhada ficilka qadar jawaabta lamaada ah akhada wuxuu gudagalay yujaadilunaa inuu nala murmaayo yujaadilunaa inuu nagala doodaayo fii qowmi luud luud qoomkiisa inuu nagala doodaayo ou leeyahay maxaa loo halaagayaa oo luud baa ku jiro oo siday tahay wax noocaasa ina ibraahiima ibraahim la xaliim mid dulqaad badan buu ahaa baa leeyahy wa tacaala awaah oo noqosho badan amba goohid badan munib oo alla u noqda mid alle u noqda ah subxaanah wa tacaala ilaahay baa ammaanay markaasaa la yidhi yaa ibraahiimo ibraahiimow acrib ka jeedso can haadaa jadalkan doodan iska daa can haadaa jadalkan iskaga hadh qoomu luudkan haka hadal ha ka hadlin inahu in alamra washaniye qad jaa'a wuu yimi amru rabbika rabbiga amarkiisii baa yimi qad jaa'a wuu yimi amru rabbika rabbiga amarkiisi wuu yimi duulkan way u dhammaatay waa la rogayaa arrin laga hadli kara maaha iska aamus wa inahum ayaga qowmu luudkan aatiihim kuwuu u iman weeye aatiihim kuwuu u iman doona weeye cadaab cadaab baa u iman doona cadaabkaasoo hayru marduud mid la celiyo kayrkii ah hayru marduudin mid la celinayo kayrkii ah waa arrin dhammaatay shaambadii baa kusoo dhacday ka hadh baa layidhi luud bay markaa isagoo socda u tegayaan isaga laftiisu garan maayo wuxuu isleey wallahi martidii maanta lagu farxlanayaayo laga qaadaya walama jaa'at markay u timi rusulunaa waa malaa'igtii rasuulladayadii markay u yimaadeen luudaa luud markay u yimaadeen sii waa la murugo geliyey bihim ay bisababihim iyaga daraaddood wuxuu ka naxayba inay martii u timi awoodna ma laha waa laga tira badan yahay oo loo farasheegti mugti sii-a bihim sii waa la tiraanyo geliyey luud bihim ay bisababihim wadaaqa waanu cidhiidhiyoomay bihim ayaga daraaddood dharca xagga awoodda awoodna muu lahayn amba darca xagga laabta man halabahu darcu man daracahu lghay-u xadiisku saasuu ahaa wadaaqa waanu cidhiidhiyoomay bisababihim ayaga daraaddood darca xagga awoodda mid awood wuu noqday wa qaala wuxuu yidhi haadaa kani yowm waa maalin buu yidhi casiib adag alla maanta igu adagaa buu leeyahay qaala wuxuu yidhi haadaa kani yawmun waa maalin casiib adag shadiidun balaa'uhu balaayadiisa kuwana maxay iga soo doonayn buu leeyay dad akhasu nnaasa ayaa ilaahay u diray subxaanahu watacaala waa liwaadkii iyo ragutegid iyo balaayo cid iyaga ugu horraysayna aanay jirin markaa muxuu bilaabay kuwiina way maqleen warkii wajaa'a waxa u yimi way u yimaadeen hullu qawmuhu baa yusracuun yuhraacuuna xaal la duubayo ilayhi xaggiisa loo duubayo sarc wuu degdegaya alfaac misra waa qof uu degdego racshi iyo garirin uu sameeyo ma ogto yuhraacuuna xaal la duubayo ilayhi xaggiisa wa min qablu ay wa min qabli haada arrintan horteedna wa min qablu ay wa min qabli dalik imaatinkan hortiina kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya asayi'aat xumaanta kuwii sameeya bay ahaayeen xumaan farayaal bay ahaayeen inkaar qabay qaala markaa yimaadee bay soo hortubeen martidiina meeshay ugu jirtaa yaa qawmi qowmkayo buu yidhi marka war yaa dhahe yaa qawmi inuu iyaga ka tirsayo haddana garanaysaa ma ogti yaa qawmi marka cid imaan layn buu ka waayay haaulaa'i kuwaasi banaatii hablahaygii weeye war kuwaasi waa hablahaygii hunna iyaga ayaa adharu daahirnimo badan lakum idinka war iyagaa idin wanaagsan war kuwa fattaquu llaha war ilaahay ka baqa fattaqullah marka haulaai banaatin muxuu u qariina markaad eegto dee qoom dhan oo duulaan ah inan iyo laba uu dhalay nebigu kumay fillayn waxaa laga yaabaa inuu uleeyahay banaati waa qoomkiisii oo dhan dumarkooda marka waxaad garanaysaa bacda sharaaicdii hore in maaragtay kafarada iyo kuwa iimaan kale ay isguursan jireen waad iska garan karaysaa sida qabla islaam ama islaamka awalkiisiiba dee ay ahlu shirkiga iyo muslimiintuba ay isguursan jireen oo ilmo nebi maxamed ba xilligaa hore in la guursaday waynu ogeyn taasi waa tafsiir weeye banaati huna adhar huna adhar iyaga ayaa idin wanaag badan lakum fataquu llaha walaa tuksuun haigu fadeea ha igu fadeexadaynina walaa tuksuuni ha dullaynina fii dayfii martidayda war niman yaho nin martidiisa laga qaaday waa guuldare eh. war ha igumaynina buu leeyahy alaysa minkum nin keliyuu kalayeen baray alaysa minkum idinka miyaanu idinka mid ahayn rajulu nin rashiida wanaagsan war qof toosani miyaanu idinku jirin miyaydaan damir lahayn bal nabigaa waxaa haysta eg alaysa minkum rajulun rashiid nin keliya miyaanu idinku jirin qaaluu waxay yidhaahdeen laqad calimta waad ogsoon tahay tiqtiqsigay kaga dareen laqad calimta wallaahi laqad calimta waad ogsoon tahay maa lanaa annaga inaanu noogu sugnaanin fii banaatika hablahaagan aad sheegayso min xaq dan wax dana inaanaan ka lahayn waad ogtahay maa lanaa inaan noogu sugnaanin fii banaatika min xaq ay xaqan xaaja dan inaanaan ka lahayn wainaka adigu la taclamu waad ogsoon tahay maa turiid waxaanu doonayno soo saar bay leeyi maa nuriid ma inaka adigu la taclamu waad ogsoon maa nuriid waxaanu doonayno soo saar bay yidhahdeen mogta <laughs> ka bax waxaan hadalkan daabay dhi laa ilaaha ila allah qaaluu qaala wuxuu yidhi markaa calaacal buu bilaabay qaala markaa wuxuu yidhi low anna lii aniga hadday ii ahaan lahayd bikum idinka hadday iikii sugnaan lahayd quwa awood aan wax idinkaga qabtaa aw amase aawi haddaan ciirsan lahaa ilaa ruknin tiir shadiid adag laakhadtukum jawaabtii shardiga allowdaa qadaran walle waan idin qaban lahaa laakiin awoodna ma hayo cid aan u ciirsadana ma hayo caradii baa madax martayo xataa xaggii alle ma garanaysa ilan ilaahay buu leeyahi ma ogtay rogni ash adag adag buu leeyahi qaala wuxuu ihi low anna lii aniga hadduu ii sugnaan lahaa bikum idinka igkin sugnaan lahaa quwa awood aw amase aawi aan ciirsan lahaa dheh ilaa ruknin tiir shadiid adag waa idin yeeli lahaa qaaluu waxay yidhaahdeen marka waa martidu lahaa uu difaacay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa luudu luudow innaa anagu war ma haysid bay leeyay rusulu rabbika rabbigaa rasuulladiisii baanu nahay lan yasiluu ilayk kuma soo gaari doonaan lan lan yasiluu ilayk kuma soo gaari doonaan wax dhibaatiii kuma soo gaari doonto ee fa asri guuro geli fa asri guuro geli biahlika eherkaaga la guuro gal biqidcin qayd min alleyli habeenka ka mid a habeennimo guura geli baa layidhi walaa yaltafit yaanu soo eegin minkum xaalu idinka idinka mid yahay axadun qof yaanu iyaga xaggooda soo eegin iltifaatka qofka soo eegama waxba ku dhacaya walaa yaltafit yaanu soo eegin minkum xaggiina xaalu ka mid yahay axadun qof ila imra'ataka markaa biahlikadaa ka bedel ka soo reebanoon lahaa ehelkaaga la guura gar ilaa imra'ataka haweenaydaada mooyaane inahu in alamra musiibo tuu haleeli weeye haa iyada musiibu waxaa asiibi haa haweenaydaadan waxaa ku dhici doona maalkiibaa ku dhici doona asaabahum ayaga haleela waxa ku dhaca ina mawcidahum xilliga la rogayaana asubxu waa waaga waa beriga weeye markaasuu yidhi alla way fogtay malaa waa berigu waagu maka fog markaasaa lagu yihi alaysa asubxu subxu miyaanu ahayn biqariibin mid dhow alaysa asubxu subxu miyaanu ahaanin biqariib mid dhow ma ogta in la rago ayaa ilaahay uu ka dalbayaamay <laughs> maxaa ku dhacaya marka bal qaabka ilaahay ula dhaqmay eg eh? falammaa markii jaa'a uu yimi amrunaa amarka yagu markuu yimi jacalnaa waxaanu ka yeelay caaliyahaa halkay deganaayeen korkeeda qaryadoodii caaliyahaa qaryaday deganaayeen xaggeedii sare saafilahaa xaggeedii hoosaanu ka dhignay inta sidaa loo jaray ayaa mufasiriinta qaarkood waxay leeyihiin si loo sii siday ayaa digaaggii iyo xoolihii wixii dhawaaqayay isku qayliyey ayay si dhib yar u maqlayeen malaa'igta samada marka in loo soo qaaday ayaa lasoo fuuradiyey buu ogti waa la qulubaagadiyey ficilkoodao dhan baa qulubaagadi ahaa saasaa ilaha ku ciqaabaya marka jacalnaa waxaanu ka yeelnay caaliyaha xaggeedii sare baa ilahay lii baray caaliyahaa xaggeedii sare saafilahaa xaggeedii hoose wa amdarnaa waxaanu ku sii daynay amba ku shubnay calayhaa korkeeda xijaaratan dhagxaan min sijiil dhooba la dubay ah min sijiil dhooba la dubay ah manduudin oo la israacraaciyey darandoori bay u socotay manduud la israacraaciyey taasoo xijaar taasoo musawama mid la suntay ah musawamatan mid laga soo calaamadiyey ah cinda rabbika rabbigaa agtiisa hebel hebel baad dilaysaa dhagaxo kiilahaabu ku dhacayaa ma ogti wamaa hiya ma aha dhagxaanti amba qaryadii ay deganaayeen min aaalimiina kuwa aalimiintaa bibaciid mid ka fog halkiiba ilahay kasoo daadinay amba halkii qoor dulka lagu rogay baaba kambalkaba ah subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk